caaisha la fardi yeelay waxaa la yidhi musanifka ah waxaas leeyahay radia allahu tacaala canhu arlahu maca salaad ala la fardi yeelay laylat lsra deelmataankii cawadiisii ala fardi yeelay markii nabiga oo ilaahay salaada asnagoo fardi yeelaaye shanta salaadood idan markaa la fardi yeelay hijriyo filmashamaysaha ah israhane qabla alhijra bisanatin fardiga oo yani hijra waxay ahayd israha waxaas dhacay aa nabiga ilaahay asdheelmiyey intiis madiina u haajin sano ka hor wakaas duul waxay leeyihiin tama iyo lix ka hor ay leeyihiin oo ama kaas haddii waxaa la yidhi maxay ku duka jireen salaadyaa la duki waa karaa maxaa luu duka jiri haddii waktiyaasa la fardi aa maxaa luu duka jiri maxay ku duka jireen waysadyaa ku duka jireen ns waxaa jiri bacda غurub الshams waa la dukahay ulus waa la dukahay sunayaala la dukahay yani nabiga asxaabti yani markii ambiyada isu tagay waa dushiyey waa la weysaati waa la dushiyey intaas kul ambiyada weysyaal ay qabeen ambiyadii ka horeysa weysyaalkoodii an ittabic milata ibrahima maeno raacale milata ibrahim ay ahayd yani saas waa ahayd calaa kuli xaal laakiin oo saaftaan lay ahayd aa loogeysakaadahaye Eh, laakiin waa dukahaayeen ikii maxaa yeelay weysay ku dukahaayeen sunno ahaan ay uweys qaadahayeen ama nadaafo maxaa yeelay waysada sharciyaalka oo qadiimka ay ka mid tahay nabi ibraahim sharcigii waa ahaa aadam waa qabay dhammaantooda waa qabeen qabeen maxaa yeelay axaadiiska oo saxiixada ah yaa kutusi doonaan inay shareeca qadiim ay tahay markas nabiga hal halaad subaysa qaati hadda lama lamaad subaysa qaati saddex saddex hada wudu'i wawudu اlanbiyaai min qablihi xadiiska leeyahay faman zaada wanaqasa faqad dalam asimano ninkii intaan ka badiyo ama intaan ka dhimo sunada waa lamada fardiga waxay ku dhaceysa halka hal hal asways haati waysa kaamilkan waa ambiyadii aniga waysayaalkan kan waaye haddana lama lamaad waysa haati hadda saddex saddexaas weyn xadiidkii saxiix waayo haadaa wuduu'ii weyskan weysadayey waayo wauduu اlanbiyaai min qabli ambiyadii iga horeysay weysoodii kan waayo faman zaada ninkii ku dara oo qasdi uwa dara safar ka dhiga ama lama wax oo saddexda wax ka dhima faqad dalama wa asaa faqad dalama waa dulmiyey haddis wax dhimo maxaa yeele xaqeedas dhimi waa dulmiyey ajarkiis iska dulmiyey ajarkiis heli lahayna waa iska dulmiyey macnaha kan waay وasaa wa xumaan fali maxaa yeele wax ambiyadii uwaysa qaadanin wax anig uwaysa qaadanin ambiyadii hores uwaysa qaadanin las uwaysa qaatay faqad asaa macnaheed faqad asaa wadalam ano faman zaada wanaqasa xadiidkaa saxiixa aa ku yimid ambiyadii hore waa waysa qaadi jireen sharaa'ica qadiima waaye axaadiis saxiixa kutusiyeysaa tan unaka khasaais taani ah oo unaka gaar aynoo tahay ummadayna maxamed ummadayna maamed ummadiisii yani kayfiyadan oo gaarka e waaye gacan makala soo noqos ilaana wujuud yani fagsiluu biwujuud waayjiidu ila almaraafiq arjulukum absxuu biru'uusikum yani intaas yani insha allah cilmiya weynaa ku jiraa waxaan jecelnahay insha allah aan ka tartiib tartiibsano maxaa cumrigaan alla agaarsiiyo inaan dhamayno lamada hor hadda kahor lama soo dhamaynsaan ka darana as aan geli jirnay lama kal aan soo dhamayni dhalinyartii oo badi waa ay nool yihiin alxamdulilah dhegeysi jireen sheekh xamed iyaa kamid ahaay sheekh muridi iyo maxal haddaan noocyisi ayagaa kamid ahaayeen dadkii dhegeysan jiray dad badan kaleete waa la jooga alxamdulilah un kale insha allah waa joogeynaa maxaa alla noo wataro nabigaa xiri alayhi salaatu wasalaam tuuba liman taala cumruhu waxasuna camaluhu tuuba laanta janna waxaa iska leh liman a ah, iska leh oo aala cumru cumriga isdheeraadi oo xasuna iswanaagsanaadi camaluhu camalkiisna wanaagsan intaas alla noogu daro cumri dheero camal fiican lahayn ma daraayo maxaad naaka badahaysaa alla noogu daro intayn joogna bay ilaahay cibaadada alla siyaado yani yani sayr kayfisaa macquul ah oo maksuusad ah unaka khaas aynaw tahay amase beriir beriirta oo beriir cadeynta iyo xubna garaynta idan kaasoo kale ambeydu horo uma soo dhicin salaad oo magaciisii biduuni wudu dhacda ma jiro muujibkiisi waxa waaye muujibaad isleehaa way sida muujibaad ay leedahay wax waajibiyahaayo ay leedahay wax waajibahaay waxa waaye xadadkii waaye ninki salaada doonaayey si fiicana insha allah wadeyna xadadka waayo salaadaas rabaa waxay khaas tahay yani afartii ximin ay khaas ku ahaataa ay gaar u tahay afarta ximin oo ilaahay qur-aankaas ku sheegay uslu wujuhakum waaydiikum ila lmanaafiqi waamsuu biru'uusikum waarjulukum ila lkacbayni afartaan wujuh inta waay ay kaa waajibaysaa maxaa la soo sheegay <coughs> insha allah waa keeni doonaa afartii xibin kaas ahaatay iyo yani yani ninkaan waysada qabin musxaf inaas taabtan xaaraama ka aheyd maksuusay ku tahay maxaa yeelay tahaaradii anfoomnay oo kaamil ah oo lamsiga ku baneheysi waxa waaye macnaheedii wax la garanaayo waaye macnaha wax la kasaayo waaye lagoranaayo la garanaayo waaye oo macna la kasaayo waaye oo la yaqaan waay macnihiis intaa waaye aqul macna waxaa lagu khilaafaa imaamkaa lagu khilaafaa imaam waxaa isleeyahay macquul macna ma ahe tacabudi waaye tacabudi waaye imaamka yaa waaye haddii imaam la sheego oo la itlaaqo imaamulxarameynaa loo wadaa imaamakii fiqiga loo sheego ay fiqi as ahaada imaamulxarameyn aloo wadaa madaxa magaciisii lawa kaaftoom madaxa dhaqaman lehin madaxa yani madax waxaa loo kaaftoomay yani oo juz laga hataa hal tinka madax shaaficiyta kulay imaam maliki waxa waaye madax dhan ila masaxaa waajiba taa daraadeed unukna sunna inoo tahay inaa kulli amasaxno maxaa il madhabtaas waajib hayso ricaayadeedii ricaayatan man awjabahu anagana waxaa sunan oo ah ricaayad yani inaa madax amasaxno maxaa loo masaxa ricaayata man awjabahu imaamka waajibi yani wujubnim wujubintiisi aswaa oo wujuba iska dhigti owlkiisi oo la ilaalihaaya ahaan taa daraadeed inaa masaxana unka noola suneeyaa unaka waajib loomaha maalikiyada ina kulli ay masaxaana suna a waajib ku ah unkana sunay noo tahay ricaayadiis ahaana yani ay suna nool ahay madhab walba waxyaala badan ay jiraa oo luu raacayo hadda taxitamididaan sheegna ducaad imaam maaliga la dhowraa s waaa leeyahay maya taxiyatlmasjid waktiga camal marki oo qoraxda aysoo dhacin aysoo baxin weli oo fijirka la dugto iyo markaciisii duhurki cinda alistiwaa iyo kulli ma jarto yani ricaaya usaakhawa xaramahu taxriimay ka tahay agtiis calayshaan waxay saabantay alla teelaa sababa lahaa ay kamid tahay alaadayaalka osoobta aan lahayn ay kamid tahay unaka waaa leeyahay muqaaran waa duka shaafici waa qaba min shaafici shaafici ad uskada waa duka karaa kiraahina uma aha laakin hadii la dhowraayo imaam malik warkiis la dhowraayo inaan dhaafna waaye taas ahaan icaayadaas waa la iska rawaa kulli waa iska rawaa tan waay inta waay maxaa yeelay madax lama saxo halu kaaftoomo ilaahay masax famsaxuu asri maxaa yeele madaxa waa asturaya sidii gaalibka ah madaxa badanaa waa daboolan yahay nin walba koobtaas ku socdaa waa duuban yahay ilaa dad kale maanay haalibka waa la asturan yahay taa aan waay taa daraadeedii ahaara shay u dhow oo hooseysa kafaayadeed waay waajibow ahaay al islaamka awalkiisba yani waajibaas naqday wudua waajibow naqday islaamka awalkiisa waajibow salaad walba a waajib ahayd salaad walba in loo weysa waajib islaamka awalkiisii hadda unuga maxaa waaye salaad walba ma weysa qaadeen hadda aan weysa ilaa cawada haddaynu jiifanin intaa beri ilaa saddex beri haddaan hurdayn aynaga burin oo xadad imaanin waa ku wada karnaa qofka salaad waa kuduki kartaa haddii adiga dhowri kartid waa kuduki kartaa islaamka awalkiisii waxay ahay wujuubkeeda waxuu ahay weysada salaad walba in loo weys qaata salaad walba in loo weys qaata islaamka ahaa salaad walba intii la gaaro subax hadii la gaaro waa weys qaata

maxaa dalabkeedi baaqaas ahaaday wax ka inta hadda maxaa baaqi u ahaaday tayamumkii maya ruksa waaye usiga sala walba loo tayamum fardi walba waktigeedoo gelin magabagabaysasid fardi walba waktigii aloo gabagabaysaa wayse meyd waa la nasakay ti hortiiba caaj saad walba si tayamumka camal in looga markii waktigeed galo tayamumka camala aajir marki aas gelin maayo tataa hadis gelin ma ways qaadi kartid waysdaa waa qabta markaasoo burin wax ku taabti male dekr ma taabin maagmugtaa waaa beriha ad ogtihin waa soo marteen waxaas ahaa jiri yani horo intii khandaq aan la gaarin sadrulislaam islaamka awalkiisii alowada waxaa ahaa jiri salaad walba in laweyse qaatay aheyd si taymumka camal markii waktigeed gala laweyse qaadaa maxaa yeelay waktigeedoo gelinsa weys ati adiga ti horeba yani makutu kartin tawhidi ilaa waktigeed galo ti walba imika waktigeed gala at weyse qaadaysa hadda tayamumkaas ku baaqi ahaade gebagabada waxaa la heli wakti badan ba dhacdee iyada yani waa la nasakaytay waysada salaad walba inu waysa qaadahay hal hadidka waysa qaadad maanta ad waysa qaadatid oo beri waysada ay kaa jabin beri dambe ay kaa jabin intii ay kaa jabin dhan waa kudug kartaa taydiidka sunna waayo waa la suneeyey in la cusbeeyo inta waayo naaw tayamumaa kusoo hirtay tayamum salaad walba fardi walba waa loo waysa qaadaa sunna ma aheed sunayaalka waa kutukaysi oo suna fardi aad kubaysa qaadasid suna kasta waa kutukaysaa laakin fardi kala kuma tukan kartid gebagabada aw gebagebo waxaa loo gebagabaysaa fardi walba khawaaskana saan waayo sunay kaas khawaasna le waayo qasdi walba loo khawaysaa qasdi aad gashi ki kala khawaysi ki hore mukaasahayo alaa kuli xaal haddii waxa waaye ay leeyihiin fardi kale khasliga saasoo kale duulaa laakiin ma shabraamalsi iyo waxay leeyihiin macnihiisi waxaa lagu suuri karaa qasliga waajiba tahay xadad walba xadad walba in loo qabaysta waajiba tahay waa la qabaysa jiri marka kabaadis hmm. waa la qabaysahaayey hmm. waysaa luu nasakhay aluu nasakhay likuli salaatin awlo waysi qaato markaa kabacdi waysidii nafteeda kula salaada la nasakhay iidane salawaad badan la gudahaa oo tira oo tiro badan waxaa sidii suubanahaa alayhi salaatu wasalaam maalinkii oo fatxu maka waxaa yoonkaasas sheegay hamsu salawaat hamsu salawaat biwuduu'in waaxidin haluu gudahaa wayso keliya haluu gudahaa hal wayso cashanta salaadood luu gudahaa xadiiskaasaas adi yaana waa isku dhawaaqay bukhaariga muslimkuna waa keenayaan sunanka waa keenaysaa intaa kule waa keenaya shuruud oo lasoo sheegay yaas leehaa shuruudaa leehaa mujibaadaas leehaa yani as leehaa mustaxabaad ay leedahay intaan kule insha allah noo imaahayaan inta anoo joogo shuruudii iyo wixii kale gadaalan kala doonaa insha allah kuwa kulli kutuha yani dhaadheer oo waaweyn yaa lagu soo sheegay tahaarada maqaasidkeeda ka horeeyi waaye tahaarada maqaasidkeeda ka horeeyi waaye maqaasid tahaara maxaa ahaa maxaa ahay maqaasid tahaara waa soo aragteen afar afar waaye maqaasid tahaara waxaa waaye afar waysada hawaaska oo janaaba la hawaaska waaye gebagabada izaalat nijaasa yani maqaasid tahaara kuwaas kulligoodi dahaaro aloola qasdaa inta waayo qasdiga horeeya weysi waayo wudu maxaa la yidhaahaa luqada xaggiisii sharci xaggiisii wuduucii waxaas leehaa sharcigaas leehaa waxaas leehaa luqaas leehaa inta alwudu waxay leedahay sharciga leedahay sharciga u leehaa waxau leehaa magaciis asalkiis waa lasoo sheegay waxau leehaa luqob leehaa sharciga u leehaa ay leedahay aayaday leedahay axaadiiay leedahay arkaanay leedahay shuruuday leedahay mubdilaaday leedahay masnunaaday leedahay makruhaaday leedahay muujibaaday leedahay <coughs> luqada maxay ku tahay wudu maxay ku tahay luqo <coughs> waxay ku tahay annadaafa wasoo sheegtay nadaafa luqaday ku tahay wadiyaa aftiinna waa ku tahay diyaa aftiinna waa ku tahay luqada xaggiisii diyaana waa la yiraa aa diyana waa lahiraa ama sharcigani sharcigeydina maxaa waay sharcigii waxa waaye afcaal maksuusa ah afcaal oo gaar a ah waaye afcaal oo gaar a ah waaye hmm. sharcigeedii afcaal oo gaar a ah waaye waxaa laga soo haati luqada xaggiis min alwadaacati waay nadaafatu sharcine ismun magac waayo oo luu magacaawaayo liwusuuli ilmaai biyihii gaaridiisii in la agaaraan ama lagaa gaarsiiyo alagaa gaarsiiyo ad isgaarsi ama alagaa gaarsiiyo yani ilaa acdaain maksuusa la gaarsiiyo acdaa oo khaas ah afartaan cimin oo wejiga laga soo bilaabo si ilaahay noo sheegay iyo yani gacmanka la xujiyo ila almaraafiqi iyo masaxa madax la masaxo xibinta waayo iyo yani lugaha la dhaho intaan alahaas ficilkaadi ninka waysa qaada s asgaarsiyo amase af kale agaarsiyo farqi male haddii lagu shubana waa kaa gudaymeno asku shubana waa kaa guday niyaysatid inta waay waxaa lagu furtaa muftataxatun waayo ti lagu furto bitn yani biniyati a lagu furtaa niyo al ay ku bilaabataa lagu furaa macnaa niya afartii yani afcaashii waxaa lagu bilaabaa yo aa imaam xarameyn imaamka xarameena iri imaam xarameynaa saas iri markii fuqadaa idlaaqeen ay yireen saan waaye imaam xarameyn waxaa isleeyahay tacabudi waaye ducay leeyihin ma aha macquul lmacna waaye macquul macna maaha waa tacabudi waaye ilaah aan o ilaah aan o adoonsaday tacabudi waaye macnaha waxa waaye Oh, ah, oh, wax oo hadii sugaysidiis waa macnawi waayo oo wax lakasaaya ma aha maxaa layidhi maxaa layii biictibaari maay maxay ta aan sheegayni ma yaquumu bilacdaai meeno xadidka laftiisaas ahay hadii oo oh, hadda macnawi waayo lahiraa yani waa laga reebay maxaa yeelay inaa yani tacabud ay tahay waxaa kutusi haa masaxidi masaxida nadaafa maaha dhigaha oo biyaha la mari nadaafa maaha low ay ahaa lahayd yani nadaafo oo wado masaxida nadaaf ma keenayo tandiifkuma sugna degahaa lama saxayna tandiifkuma sugna usulladahaa lama saxayo ee marka tacabudi waayo oo macnahiisi ala garanaynin macnaheed ala garanaynin ilaahay iyo rasuulkiisii yaa og waxay noo jideeyeen i ilahana amri idaa qumtum ila salaati fagsuluu wujuhakum waaydiyakum amarkaas aan raacaynaa iyo rasuulkii inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam amarkoodii ilaahay iyo rasuulkiisii amarkoodii aan raacaynaa wax macnahoodii oo la garanaayo ma aha macna la kasaayo ma aha taasaana xoog badan nimankan waxay leeyihin ma aha fuqahada waxay leeyihin nadaafadna waa ku jiraa ee eh, nadaafadii ku jir leed masxu raasi nadaaf tandiif ma ku jirna masxuludneyn tandiif ma leh way siyaal kamid tahay sunadadii waajibkeedii kuma jiraan gacmo kii lala khawaafo madaxa la masaxo madaxa madaxa la masaxo aslu rijlayn ilaahana amray macnaha tacabudiga macnihiisa ilaahana amray subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisii macan olajeedadii anaka manaqaano oo makasayno waxay ilaahay iyo rasuulkiisa ay olajeedaan anaga ma ognihi wayseeda masxan aa leedahay biraasi masxal udninay leedahay maca dalika man la ogoliyo tandiifkiisa wujuubkiisii waxaa dhaca maca wujuub lkhamsi ay wujuubtay wujuub lwudu wujubaad ay leedahay wakaas ma aho maxaa waaye maaa wujubo kamsi ahaadeen wakti wujubi markii oo kamsada wujubihay ahayd sidii ibnu maajah as weriye riwaayada ibnu maajah xadiidkiisii wakaas mujibaad hmm. ay leedahay maxay tahay mujibaadkeedi wa fii mujibihi mujibi lwudu waxa keenaayo yani weysadaa waxa waajibihaayo yani waxyaala waaye kan u hore waxa waaye midkood alxadatu waaye xadadka waaye waysa la-aanta waaye hadii wayskaa jabto waysa la-aantii markii salaad ad rabtid oo salaadaad rabtaa kacdi maxaa ahayd ilahy idaa qumtum hadaad ukaceysin salaadi waysa maxaa lasoo heri meesheed maxay ahayd may meesheeda oo kacaysu wala marka manisaa aydu ku imaayaysin aydaas haddii marka maxay tahay marka salaada loo kacaayo waay haddii waktiga muwasac yahay wujuubkaad muwasac waaye ilaa salaada fawaadkeeda kasoo dhawaado waajibka waxaa ku ah inaad weys khaad markaasay kuwaajib markay salaada rabtid waay idaa qumtum macnaa markaa racaysiin fagsugu markaad kukacaysiin salaada aad rabtid inaad kukacdiin iraadaa maaxadsan markaad inaad salaad bacdin ad rabtiin wejidin dhaqa wayse qaata maxaa wayse sheegaya wasuluu wujuhakum waydikum ila lmaraafiqi wamsuxu biruusikum waarjulukum ila lkacbayni markaad rabtiin waay wakti kasta iyada wujub maaha mawjubka yani waa keenaya marka salaada ukacaysid iyo waxi wayse loo waajibiy maxaa kamid ah masxul waxaa rabtaa masxul masxaf masxafki inaad taawatid inaad akrisatid gacanta ku qabatid aad qaadid waxyaalaha kamid a dawaafkii aad rabtaa kulli yani muujibkiis intaas waayo waxaa lamida salaad ma rabtid marki dawaaf rabtid maxaa kuwujub waaya weyso awujubaysi markaas muwasac wakti oo salaadna ay kaa tageenin intaas yani marki aad rabtid markaasaa waajib asnakahaa inta kaleete marka salaada la oogaayo waayo macnaha wujuban muwasacan la yiraa saas waay wujub oo muwasac waajib oo lawaasic yeeli ilaa adiga salaadba adkar intaa salaadaba ad damcaysid aweys haddii yani salaad damacsaneen manaha hadii hadda adweyse qabin oo salaadana aysi weli ada salaada ay adukahaynin wakti adukahaysa weysaa lagaa rabaa wujuubka ka waay waktiga masaoo masxafka ataawey waktiga dhawaafka yani adrabti intaa waay manihii kaan waa wujuub mustac waaye kalamaad salaada loo kaco waay markaas marki waxyaalaha niyo ubaahan maxaa waaye oo waysda ubaahan maxaa waaye masl masxafki kuwaas haddii aad martal yani marka salaada yani ay wujuubeyso waxa waaye waysada marka salaada yani aad ukiceysid intaas waaye kii lamaad hmm. kii saddexaad waxa waaye xadadkii xadadkii waay i salaadii ukacidoodii saddex qool waaye alxadathu iyo alxadaث iyo iqaamaة الsalaad xadaki iqaamaة الsalaad labadood isku jiro waay markaa salaada rabtid ad oogeysid iyo waxaad dadsiin wayse la-aantii waxay se fi lasaxi manan qabano imaam nawowi kitaabkiis taxqiiqa yaasaa asku hiri i sharxu muslim asku sheegay sharciisi oo xadiidka muslim ahaa asku sharxayna waa ku sheegay hadalka raafici waali waxaa isleeyahay imaam raafici taxriirkiisa waxaa isku yidhi yani qoolkaas saddexaad oo yani inta wujuubiso waysada waxa alqiyaamu ila asalaati iyo yani iyo alxadasi lamadoo isku jiro waay alxadaskii oo wayse la-aantii oo haddana aada rawaatid inaad salaada aad tukatid lamadoo isku jiroa waysada wujuubkoodi markaasaas galaa intii kale waajib maahayn sunna ay ku tahay sunna oo waxa waaye fardi ka fadli badan sunayaalka fardiga ka fadli badnaa ku jirtaa qabla salaad inaad haweyn sakaadati yani iyo salaada wakti oo salaada addukays haweyn sakaadati qabla salaad inaad sunna waaye sunna oo fardi ka fadli badan waaye meel badanaa ku sheegi doona lex shay waa gaaraaya oo sunnayaal ah oo fardiyaal ka fadli badan tanaa kamid ah laakin fardigeedi wujuubkeedi wax waaye markii salaada ad doonaysid waaye adoo weynsa qabin oo salaada ad doonaysid a wujuubkeeda asgala ah wujuubkeeda inta waaye xadiidka qawi waaye asaxa qawi waaye taxqiiqaas ku sheegay imaam nawawi kitaabkiis taxqiiq alhilaa iyo sharxu muslimna waa ku sheegay imaam raaficina taxriirkiis waa isku leeyahay baabulqusli isku sheegay as keena as leeyahay as raaji as raajixiyey hoolkaas saddexaad kaas si ishaarada soo soo ishaara kitaabkiisa shuruud ay leedahay haddana furuud ay leedahay salaada waxay leedahay sunan ay leedahay hadda shuruudii aan barakaysahaynaa shuruudiis waxa waaye waysada shuruudeedi shurua yani shuruudii waxa waaye shuruud lwudu'i waxa waaye iyo gusliga isku shardi waaye maa-un mutlaq a shardi ahaa asoo martee maa mutlaq waa la yiraa cabiya la yiraa oo magaciisii wax kale aan qayd oonu dareynin oo lo adeefihaynin ma a wardi laleyhaynin ma aad doorsooneen ma a mustacmil aan ahayn waa ma mutlaq biya laleeyahay biya mustacmil aan ahayn oo magaciisa aan ahayn mutagayir aan ahayn oo biyo laleehayo hadii arintas biyo laleehayo kaas aw shardi ah waysdka aw shardi ah ma mudlana waxaa loo shardihaa ah usna in mudlaqnimadii aad kastid walow dani ahaado haddana cadamulxaail la shardi waayo wax oo meeha biyaha kaaree waaye inaa korka as lahayn tifin subug as oo biyaha yani celihaayo yani as yani yani waxyaalaha lubaan ay marsaneen masterka camal ay marsaneen shumacas marsaneen rinjigan oo kalma oo yani rinjigan biyaha reewaay as marsaneen waxyaalaha waa korkaa as la-een waay korkaa haddii wax biya reewaayo ayuu leeyahay waysadaa ansixi mayso maxay shardigeedaa maqan cadamulxaa-ilna shardigeesa ay ama ad masalan waxaa kugu xiran yani bacaa kugu xiran biyaad kuweys ma ansaxayso rinjigaa kuu marsan laamyaa ku marsan jifyaa korkaa lihaa haddii biyaha asgaaro biyaha yani jismiga ma galaayo gibilka ma gaaraayo ma ansaxaayo xaailkaasa lihaa haddana waxaa shardiga cadamulmunaafiya wax oo biyaha yani hiwaysada wax anfihaayo inaay qabin hafta waysa haadahaayo naaga hawaayo xeed inaay qabin nifaas inaay lahayn shardi waayo amaa asliyaalka oo sunada ahaay habees oo sunqaysada weysada iyo qasliga isku macnay socdaani shuruudoodii isuma aqsayaashii sunada ahaayeen maxaa waaye aqsayaasha oo xajka aluu qabaystahay markii maka la galaayo markii yani la galaayo madiino markii loo baxaayo yani dawaafka ama ah, intii dawaafka ku jireen yani markii maka la galaayo xeed ay qabtaa markay gelaysaa waa qabaysay suna ay ahayd sunada waa ka dhacaysaa yani waxay gelaysaa yani xaramkii maka markay gelayso marka meelyaal kaleeta ay tagaayaan yani markay tagaayaan yani muna carafo intaas kulli khabeesaasuna u ahaayeen waana xijkay ku imaa doontaa khabeesyaalkaasi waa khabeesahaayaa waa khabeesahayaan maxaa yeelay munaafina waaye ee wax lagu tukahaya ma maxaa yeele waysa ma aha khabeesyaalkaas maane cadamulmunaafikaasa wax anfihaayo waysada la waayo waxaa lamid ah adoo wayse qaadi haysid dakarkaa aad taawatid munaafi usna munaafi waaye usna munaafi waaye haddii asne kuma ansaxaayo haddana waxaa shardi ah cadamu saarif waxweysada kaa iilo in lala aado waa shardi waaye waxweysada kaa iilay maalan adooweys qaadasea ama iska dhaaftaa waa niyeysatay weysadii hadda adoo kudhex jirtaa tir ama dhaaftaa niyadiyaa gadisa hadduu ishi meel kale dhaafid hadduu ishi ilaa w ko soo bilaabdeed maahine tii hore kuma soco kartid maxaa yeelay waxaa kuu himid saarif aa ah, galay maysi wax kaa iilo niyadaa iilantay niyada waxaa la rabaa inay daa'imto ilaa adka inta dum xataa balagta aakhira sunana waay waajibna waay haddaad niyada daa'imtid xataa balagta badka waay hawaaba kaamilan fi laakhira yani hadii waxaa la rabaa niyada inay daa'im ahaato weys niyadeeda ad ku jirtid haddii inta adoo weys qaadaysid dakarkaa taabatid waa buri weys inaad koowsa weys qaadatid waay adoo weys ina ku jirtid wejigaa soo dhaqde gacamkaadoo dhan haysidaa iska tir ama iska dhaaftidaa waysadaan hawowle u niyeyso isku shub ahsan gacama khawooji lugaha khawooji waysdaa ma ansaxayso maxaa yeelay kow soo biladiin soo bilaadadaa lagaa rabaa saarif ahimid ka saarif ahimid wayse iska dhaaf wejigaad dhaqday markaad soo gaarti yani gacma ka dhaqoo soo gaarti a waxaad ku aragtay maalanba wasakaad ku aragtay oo yani gacantii leeho xaakimi suubato isqaabilihe adoo wejiga dhakdi niyadiida timid wejigaa soo dhakdiyaa gacantiyo wasaqdaan saarifaa ku galay waxaa istiri wasaqaan axkan dhaq waxta wasaqaan wasaqaan dhaq bacdi dhamaystir ma ansaxayo niyadaa ciyaab baa doorsoontay waxaa gadoontay yaa iilatay inaa wasaqa aad dhakdi yani ma ansaxaayo niyada daa'ima hataa la rabaa saarif aa himi markaas waxaa la rabaa haddii saa is yeeshid aad dhakdid waan la sheegaya kulli haddii dhakdid kow soo bilaawdid baraaba jirtay markaa saacad naqatid waa bilaabaysaa waji dhakuway soo bilaabaysaa waa soo niyeysay taas waay saarif hadisimaad adaa kuwa laga soo bilaaba iidii ma kuwadi kartid adoo wejiga dhakdi oo gacanta aad joogtid adoo gacanta dhakdi masaxa ku dhiman ama masaxa rabti oo magaciisa lugaha ku dhiman yahay waxaan ku galeen lugtaa waa sabku aragta maalan ba waxaa su baxsan lugta dhak horta le hadana wado aad tir niidii gadoonti si dhaideedi waay marki lufta dhaqaysniydi oo wadu la gadoonsiyo dhaqid oo waskaas dhaqaysid ay gadoonsi saarif waaye waxaa ku waajiba shardi ah in yani saarif imaanin ma ansaxayso inaa markaas niya u bilaa soo bilaada dhaqidii ad soo bilaado ko ad soo bilaaw intaa waa saarif marbe yani niyada hadii go'do inaa niyadii weyseeda oo la gooyo macnahaan macnaha cadamu saarif waxaa loo jeedaa niidaada goosid waayo marba haddii niidaa ay go'do kow kow kasoo bilaabi duwa maana